bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu zuhdi walwarac wuxuu baabu yahay azuhd iyo walwarac zuhdiga waxaa la yidhahdaa inaan adduunyada la oo adduunyada ruuxu iska gaabiyo wixii uun dani kaa maaransiin weydo mooye waxeeda kale inaad ka gaabsato wixii aada heshana in aad aadan ku kalax ood is-uruuriso waracna waxaa la yidhaahdaa waa xalaasha oo lagu gaabsado xalaal miirashaa la yidhaahdaa inuu ruuxu wixii cad oo xalaalnimadiisu cadi ay ku gaabsadaan la yidhahdo xadiid baa jira ay culimmada qaarkood taxsiininayaano wa khayru diinikum ulwarac diintiinna waxaa u khayr badan xalaal miirashada inuu ruux xalaasha ku gaabsado can inucmaan ibni bashiirin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul sal lla alay wasalam yaquulu leh wa ahwa nucmaan markuu hadalkaa lahaa ahwa wuu hoobiyey annucmaanu nucmaan biisbacayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhagood xaggoodu u hoobiyey bimacnaa waxaa laga wadaa wuu la laacay labada farood ayuu labada dhagood la laacayoo xaggooda uu u hoobiyey markuu xadiiskan sheegayay wuxuu ka wadaa nucmaan markuu xadiidka sheegayey wuxuu farihiisa ku tilmaamay inuu nebiga ka maqlay laanna markaad farta dhegta ku fiiqdo bimacnaa waan maqla wey sooma ah. yani xadiiska markuu sheegayay buu sidaas sameeyey waxayna ka dhigan tahay labadayda dhagood baa nebiga kaga maqlay saas maana wa ahwaada marka waxaa wata raawiga xadiiska warinaya oo wuxuu yidhi wa ahwaa yaquulu isagoo le baan maqlay nucmaan walxaal ahwaa uu hoobiyey an nucmaanu biisbicayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhagood xaggooda uu la laacay oo u hoobiyey ayaa waxaan maqlay isagoo leh ina alxalaala bayinun waalxaraama bayinun yani yaquulu isagoo leh rasuulku sal alay wasalam ina alxalaala xalaashii bayinun waa caddahay xalaalkii waa cadya xalaashii waa wax iska cad walxaraamu xaraamtiina walxaraama xaraamtiina bayinun waa cadya wa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday mushtabihaatun arrimo isu eg mushtabiha waxaa la yidhahdaa waa waxa kaa qarsoomo kaa dhehgala waayo yacni midba dhinac buu uga egya xalaashii caddaydna kuuguma cadda xaaraamtii caddaydna kuuguma cadda waa kaa dhehe gashan yahayo waa kaa qarsoomay mushtabihaadka waxyaalahaasa la yidhahda ayib laa yaclamuhunna yani xalaasha iska cad waa xalaasha daliilkeedu uu banaanka yaallo wa daliilkeedu banaanku yaalla waana shay iska caan ahoo dadka intooda badan ay garanayaan wa sida khamrada iyo baktiga iyo muxuuah ribada iyo wahaa kada xaaraanta waxaan dhihi laha xalaasha iska cad xalaasha iska cad yani waxa weyaan waa waxyaalahan cid walba caashagarata xalaalnimadooda iska caddahay waay xaaraamtuna sidoo kale sida khamradii kuwaan hadda miaalinayna wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun oo laa yaclamuhunna oysan ogeyn mushtabihaatkaas oo laa yaclamuhunna aynan ogeyn oysan garanaynin kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mida waxaas aan xalaalnimadana ku caddayn xalaalnimadiisuna ku caddayn dadka intooda badan ma yaqaanaan halkaa waxaa laga fahmay mushtabihaadka waa uun dadka badankii marka la fiiriyo mooye laakiin culimmadu way garanayaan ma xalaal buu raacsan yahay mise xaaraamtu raacsan yahay saas macana laakiin dadka caamada iyo dadka intooda badan iyo ayaga uma kala cadda xalaal baa mise waa xaaraam laakiin dad baa jira garanaya oo ama xalaashuu haleeshiinaya ama xaaraamtu haleeshiinaya lidaliil saas macana ayb laa yaclamuhunna mushtabihaadkaasu uusan aysan ogeyn kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid faman ittaqaa ruuxii iska ilaaliya marka ashubuhaati shubuhaadkii waxyaalihii isu ekaa ee qarsoonaa ee u caddaan waayay ruuxii iska ilaaliya faqad istabra'a wuxuu fayoobi u raadiyey lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharafkiisa istibraagu waxa weeye markaad nadiifiso ood ceebta ka ilaaliso ood fayoobi u raadisaa la yidhahdaa istabra'a yaa la yidhahdaa ruux markuu muxuu ahaayey wixii wasakha iyo qashin iyo iska ilaaliyo marka waxaa laga wadaa diintiisii buu ilaashadayo cirdigiisiina wuxuu ka celaaliyey sharafkiisa in la dhaawaco oo wax laga sheego diintiisiina wuxuu ka ilaaliyay iyadana dhaawaco diintiisii waa u fayoodahay waay ayb faqad istabra'a wuxuu fayoobi raadiyey lidiinihi diintiisuu fayoobi u raadiyey wa cirdihi iyo sharafkiisa ayb cirdiga waxaa la yidhaahdaa waa meesha bini aadamku laga ammaano ama laga caayo wey waxaa gelaya nasabkii waxaa gelaya muxuu ahaaye meelaha kaleeto ruuxa laga galo marka wax laga sheegi rabo ama marka la ammaan rabo cirdiga kaasaa la dhaha waa sharaf waman waqaca ruuxii dhacay fi shubuhaati waxyaalahaasi qarsoon ee aan caddayn ruuxii ku dhacana waqaca wuxuu dhacay fil xaraami xaaraamtii buu ku dhacay wixii aan kuu caddayn baad iska dabaalatay xaaraamtii baad dhex taagan tahay wey markaas markaasaa nebigu sal lay slam miaal buu ka bixiyey karaaci yarca xawla alximaa waman waqaca fi shubhaati waqaca fi lxaraami laba macnoy culimmadu ay leeyihin laba ixtimaal bay sheegayaan qole waxay leeyihin waxaa laga wadaa min kasrati tacaatiihi ashubahaat yusaadifu alxaraam bay leeyihi wain lam yatacamadu mar hadduu waxyaalihii ka qarsoomay oo u caddaan waayey uu aada u isticmaalayo uusan iska ilaalinaynin shaki waxaan ku jirin bay leeyihin inuu xaaraamtii ku dhacayo leanna shubahaadkani mar xaaraan bay noqonayaan marna xalaal bay noqonayaan sooma haddaadan iska ilaalinoo marka aada shubahaadoo dhan aad iska dhex gasho shaki wuxuusan ku jirin adigu haba u qastin inaad xaaraamun ku dhici doonto xaaraan kaa qarsootay oo shubahaad iska ahayd oo aad garan weyday inaad dhex fadhiisanayso shaki kuma jiro qol halkaasay marinayaan ixtimaalka labaadi wax weyaan bay leeyihiin yacni ida ctaada atasaahula wa tamarana calayh mar hadduu fududaysigaas u caadaysto oo muxuu ahaayey wax mar hadduusan xaaraam cad ahayn dee dhib male iska dhexgala caadaysto siday u wado oo shubhaba shubha ugu dhiibayso middan markuu galo tu kale usii dhiibaysaa tan markuu galo tu kale usii dhiibaysaa say usii wado bay marka dambe waxay gaadhsiinaysaa xaaraamtii oo cad inuu ku dhaco marka waa meesha la yidhaahdo oy culimmadu yidhaahdaan muxuu ahaayey ina almacaasiya bariidu lkufri baa la yidhahda dunuubtu waa boostadii gaalnimada bimacnaa waxa boostadaas wax laguma dirsado siday kuusii wado kuusii wado kuusii wado oo isugu sii kaadhidhiibayso macaasidu oo midba midda ka sii wey ay kugu gudbinayso kufrigiibay marka dambe kugu gudbinaysaa macnaa marka waxaa laga wadaa shubhadan hadda waad ku dhacday xaraasheedii xaaraamteeduna kuuma caddayn waad iska fududayso waad gashay barrina tii mid ka weyn bay kuu jiidi doontaa taasina tu ka sii weyn bay kuusii jiidi doontaa marka dambena waxay ku gaadhsiin doonaan xaaraamtiio iska cad inaad u badheedho sidaasay culimmadu qaarkood leeyihiino yani waxa weeyaan macaasidu tatawallad way isdhashaa sida taacaadkii khayrkuba isu dhalo oo isu jiitobay tanna isu dhashaa sidaana culimada ixtimaal baa culimaa maraysa waqaca wuxuu dhacay kaasi uma waqaca ruuxii dhaca fi shubahaati waxyaalihii qarsoomaaya u caddaan waayey waqaca kaasi waa dhacay filxaraami xaraamtuu ku dhacay labadaa ixtimaal mid walba waa la mari karaa markaasuu nebigu sal alay wasalam tusaale ka bixiyey ka raacii buu la mid yahay sida xoolo jirkoo kale kaasoo yarca ah raacaya xawla alximaa seeraha hariirihiisa ku raacaya ximaaga waxaa la yidhahdaa waa meesha boqorada iyo madaxdu ay xidhaanoo ay seereeyaanoo aan la geli karin ciddii gashana ay ciqaabaan boqoradii hore iyo madaxdii hore aan lahaan jirta nebiguna sal ly slam dhul waxaa jira uu xidhayo uu u xidhay xoolaha sakada iyo sadaqada ah oon loo dhowaan karin waay saas man dhulkaasi marka ninkii xoolaha ku ag wareejiya ha kan raaciguu la mid yahay xoolo jir oo kale oo yarcaa xoolihii raacaya xawla alximaa seeraha la manciyee la diiday hareerihiisuu ku raacayaa meel fogu maga geeyo seerihii unbuu ag warwareejinahaya yuushiku wuxuu sigayaa an yaqaca inuu dhaco fiihi seeraha dhexdiisa inuu ku dhaco adiga markaad ka ag warwareegto ood marba xoolihii dhinac ka soo geliso dee xooluhu marka dambe meeshii waa ku dhacayaan sooma shaki male hadday ku dhacaanna cuquubadiibaa kuu taalla markaa ama waa lagu xidhi ama waa lagu garaaci waa lagu karbaashi sooma tanna sidoo kale waay shubahaadka markaad ka ag warwareegto ood shubahaadka ag marmarto oodan ka fogaanin xaaraantiibay xayndaab u yihiino sanad u marmarayso marka dambe xayndaafkii baad ku dhexi dalaq xaaraantii baad dhex taagan tahay saas xadiiska laga wada alaa hooyay wa inna likulli melikin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximan seera ayaa u sugnaaday boqor kasta wuxuu leeyahay seeruu leeyahay meel uu mamnuucay oon la geli karin oo isaga khaas u ah buu boqor kasta leeyahay alaa hooyay wa ina xima allah allah seerihiisa inuu in la galo uusan ogolaynna maxaarimuhu waa waxyaaluhu xarimay xuduudda iyo sohdimaha alla xidhay ee uu seeraystay ee haddii la galo cuquubad lala kulmina waa waxyaaluhu xarimay saas macana maxaarimta waa macaasida alle uu xarimay tabaaraka wa tacala taa markaad ku dhacdo seerihii baad gashay wabittaali waxaad khatar u tahay in lagu ciqaabo curba lilcuquuba way macana alaa hooyaay wa inna fi ljasadi jidhka dhexdiisa waxaa ahaatay mudqatan ba ahaatay cab hilibah mudqada waxaa la yidhahdaa waa cadka hilibka ah oo hal mar la calalin karo waay min madaqa yandaqu baa laga keenay calalinta hal afka la gelin karo la calalin karaa la yidhahda ayb alaa wa inna fi ljasadi jidhka dhexdiisa waxaa ahaatay mudqatan cab hilibah idaa goortii salaxad ay hagaagtana salaxa aljasadu jidhkii uu hagaagayo kulluhu dhammaantii waydaa goortii fasada ay halowdo cadkaa hilibka ana fasada waxaa hallaabaya aljasadu jidhkiibaa hallaabaya kulluhu dhammaantii alaa hooy soo jeesta waa baraarujin waaye wa hiya mudqada iyo cadkaa hilibkii alqalbu qalbiga waaye yacni jidhku ku dhex jira xubinkaasi markuu hagaagana jidhkuu hagaagaya hadduu hallaabana jidhka intiisa kale u hallaabaya waana qalbiga buu nabigu sal ly aslam muttafaqun caleyh buxari muslim baa soo saaray xadiidkanada ujeedada loo keenay waxa weeye waxaa ka mid a waraca iyo xalaal miirashada waxaa ka mid a ruuxu inuusan wixii u caddaan waaya inuu ka fogaadaa la doonaya wixii xalaalee cad sax cun labiso intifaacso ka ganacso wixii xaaraamee cad ka fogow wixii ku caddaan waaya ka fogow saas maana waracay ka mid waxaa kala jira yani warac iyo waswaas baa kala jira waswaas dadka qaar waxaa jira xataa xalaasha iska cad waswaas ka gelaya ka waswaas weeyaana lama rabo laakiin wixii kuu caddaan waayo xalaalnimadiisa iyo xaaraamnimadiisa inaad isaga fogaatahay waa waraca shareecadu tilmaantay w diintaadayna fayoobi ugu jirtaa iyo sharafkaaga intaba taasaa xadiidka loo keenay oo hadda meesha loo soo ururiyay waxaa kaleeto xadiisku macaani kaloo fara badanna waa wataa macaani badanna wuu wataayo saddex shaybuu u qaybiyey waxyaalaha jira xaaraam cad oo iska cad iyo xalaal cad iyo mushtabihaadkaas yacni xalaalnimadeeduna ma cadda xaaraamnimadeeduna ma cadda waa ayib dadka intooda badanna ma garanayaan oo xukunkeeda ma garanayaan laakiin culimmada markii loo bandhigo iyagu way garanoo ama nas bay u heli ama qiyaas bay u heli ama istisxaab bay u helayaan way ku ijtihaadayaan markaasay ama xaalaan xalaasha haleeshinaya ama xaaraamta laakiin adiga hadduu kuu caddaan waayo ama xataa ninka culimmada intuu ijtihaado ay masaladu u caddaan weydo huna warac baa la rabaa marka huna ixtiyaad iyo taxadar inaad qaadato oo waxa weeyaan walba muxuu ahay khayr wax kuma yeelee shar u toghay sooma ah, meel cad oo jidkiisu cad yahay mar meeshii aad ka shakido waxoogaa aad kuu caddaan weydana isaga leexo wax cad raadso xadiika waina fi ljasadi mudqatan qeybtiisaa dambe waxaa ku jirta yani xikmad aada u weyn oo nabowi ah oo wuxuu tilmaamayaa jidhka bini aadamka xarunta looga taliyo waa qalbiga xarunta jidhku waa qalbiga qalbigu isaga ayaa haga jidhka intiisa kale xubnaha kaleo dhanna isagay raacsan isagu haddii uu hagaago oo tawxiid iyo wanaag iyo khayr iyo salaax uu ku hagaago hagaaggiiyo wanaaggii galaybuu xubnaha kalena siinaya oo amraya hadduu qalbigaagu hallaabo oo cudur ku dhaco ama uu dhinto xubnaha wuxuu siinayaa wixii isaga ku jiray saas daraaddeed qalbiga haddii gaalnimo ku jirto xubnihii gaalnimuu siinaya gaalnimuu amraya haddii nifaaq ku jiro xubnihii nifaaq buu faraya hadduu iimaan ku jiro sida qaalibka wuxuu farayaa wixii qalbiga ku jiray hagaaga qalbigu waa hagaaga nolosha hagaaga jirka waxaa la yidhahdaa waa sida boqorkao kale waa waa boqorkii jirka boqorka hadduu hagaagsan yahay ciidamadiisa iyo booliiskiisa iyo militarigiisa wax hagaagsan unbuu faraa amar siiya sooma waxa umayna qaataan kadibna noloshiiba hagaagta laakiin hadduu madaxuba hallaysan yahay oo madaxweynihii iyo ra-iiskiiba hallaysan yahay hadda ciidanka iyo dowladda iyo wasiiraday iyo kulli wuxuu farayaa wax hallaysan unbuu fari sooma noloshii wada hallowday marka marka bimasaabati ra-iis iyo markas buu qalbigu u yahay jirka biniaadamka aad baa laisugu khilaafsan yaha waxaa laisku hayaa qalbigu ma maskaxduu ku jiraa mise laabtuu ku jiraa ah. qalbigu laabtuu ku jiraa laakiin waxay isku hayaan caqliga caqliga isku hayaan caqligu xaggee buu jirka kaga jiraa ma maskaxda caqligu ku jiraa mise qalbigu ku jiraa oo qalbigu laabtuu ku jiraa qacan markii nusuusta la fiiriyo warka falaasifada iyo atibada iyo marka laga yimaado nusuusta qur-aanka iyo sunnada marka la fiiriyo caqliga iyo qalbigu waa isku mid laabtuuna ku jiraa baxi nafiiso aada u qiimo badan oo masaladaa ku saabsan waxaa iskale asheekh ah maxamed amiin ashinqinqi caleyh raxmatullah sidaasaana sawaab ah oo qur-aanku marar fara badan wuxuu tilmaamayaa qalbiga iyo caqligu inay isku mid yihiin sax qalbigu madaxa iyo maskaxda xidhiidh buu la leeyahay aada u adag oo xubno badan uusan la lahayn laakiin caqliga bini aadamku qalbigu ku jira saas maana ayb an abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi tacisa waxaa dhacay ama halaagsamay dheh ah, tacisadu bimacnaa saqata wey oo halaagka laga wado waxaa dhacay oo halaagsamay cabdu diinaari diinaarka addoonkiisa diinaarku waa lacagtii dahabka ahayd w wadirhami iyo dirhamka addoonkiisa waalqatiifati iyo marada addoonkeeda waa cabdulqatiifa wa in uctiya haddii la siiyo radiya raalli wey in uctiya haddii la siiyo diinaarkii iyo dirhamkii iyo katiifadii haddii la siiyo radiya waa qancayaa waa raalli waa faraxsan yahay wain lam yucta haddaan la siininna lam yarda raalli ma noqonayo mana qancayo akhraja waxaa soo saaray albuhaariy baa soo saaray lafdi intaa ka dheer ayuu kusoo saaray fii kitaabi iljihaado tacisa cabdu diinaar wa cabdu dirham wa cabdu lkhamiisa saas man waxaa halaagsamay balaayo ku dhacday ninka diinaarka adoonka u ah diinaar baa addoonsaday midna dirham baa addoonsaday midna maryaa addoonsaday khamiisadu waa maro khamiisa iyo qatiifa labadu waa nooc maryaha ka mid a ah. facisa wantakasa waidaa shiika fanantaqasha waa habaar bay leeyihi facisa waa halaagsame ama halaagsamo wantakasa madax madaxa u dhaca waay intikaasku waa inay minjaha iyo iyo luguhuna kor aadaan iyo qaar dambuhu madaxa iyo wejiguna hoos aadaan waay haddaba gadoomowe wanta kasa waidaa shiika markii la turqa oo qodoxi muddana falan taqasha allow yuusan iska saarin ama falan tuqisha allow yaan laga saarin yacni waxa way qodoxi markay ku muddo waxaad u baahan tahay inaad qaadato ama irbad ama muxuu ahay mudac ama qodax intaad soo goosato inaad iraan dhirisood iska soo saarto soo a yani waxaa la yidhaahdaa yani intiqaashka waxaa la yidhaahdaa yani ikhraaj ashawki bilminqaash qodaxdii ku gashay inaad ku soo saarto bahalka ha lagu dhiraandhiriye lagu soo saaro markay ku muddo marka markay qodaxi muddana allow yuusan iska saarin oo ha ku tagta waay maxaa laga wadaa musiiba hadday ku dhacdo allow yuusan ka kicin waay waxaasoo dhan muxuu ugu dhacay lianna waxa weeyaan dirham iyo dinaar iyo adduunyaa addoonsatay waay adduunya adoonsatay saas w ayib waxaa laga wadaa cabdu dinaar iyo cabdu dirham waxaa laga wadaa ruuxu mabda u nool yahay mabda uu u nool yahay ee uu la nool yahay ee waktigiisoo dhan qaata ee hamigiisa iyo fikirkiisa qaata hadduu adduunye yahay iyadaasuu addoon u yahay hadduu dollar uun eliyo oo uusan wax kalaba lahayn hamligiisi iyo murugtiisi iyo wakhtigiisi iyo noloshiisiiyo dhan waxaa qaatay dollar buusa raadinaya waa addoon dollar waay saas maa mid riyaal buu raadinaya waa addoon riyaal waay mid maryuu daba socdaayo intaa eryahayaa waa addoon maryo waay saas way macana leanna ruuxu waxa uu sidiisaba murugtiisa qaatiyo noloshiisa yuu addoon u yahay ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ruuxa naftiisu waxay jeceshahayba ku raaca naftiisu caabudaa taasman ilaahiisu waa naftiisa ninka adduunyada u noolla ilaahiisa uu caabudo addoonka uu yahay waa adduunyada adduunyada waay leesh leanna waxa weye qasadkaaga iyo hamigaaga iyo murugtaada hadday tahay uun keliya uun <clears throat> muxuu ahay farjigaaga iyo batnigaaga iyo beytkaaga iyo intaa uun hadday tahay muhiimad kalena ayna jir cibaadadii rabbi kuu abuurayna aada dayacdo hade alla addoon uma tiida kuwanaad addoommo u tahay kuwanaa ku addoonsaday ayagaasaa ku haysta waa fasira xadiidka waxaa la yidhi in ucطiya radiya wain lam yucطa lam yarda ridihiisa farixiisa murugtiisa walbahaarkiisa kulli dirhamka iyo dinaarkaasi ku xidhanya laakiin muminku saas maaha dadka ilaahay caabuday alla addoommada u ah ayagu sifadaa iyo sidaas ma maaha ruuxaasi marka waa halaagsamaya shaki ma leh adduunkiisana waa halaagsamaya dee waxa uu raadinayo kama salgaari karo inuu halaagsamayo musiibada ku dhacday uusan ka kacaynin waxaa ku garan adduunye haddaad raadiso inaad salkeeda gaadha habeenkii xaloo taga waay waa kii xadiidka nebigu a sal lla alay wasalam ibni aadamka haddii uu laba tog oo dahaba uu haysan lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa ibni aadamkana afkiisa wax buuxiyaba ma jiro ilaa cara mooye maxaa laga wadaa adduunyo cid ka dheragta ma jirto wax ilan markaad raadisood wakti ku bixiso maskaxdaada uu qabsado oo ila waxaa la rabaa inaad ka salgaadho soo maraa juhdiga intaa lagi dadaalka intaa markaad bixiso waa inaad salkiisa soo taabato ma taaban karto adoo eryahayoo gaajaysanoo rafaadsan oo daba socdo oo unbaa lagaa qaadi marka horta ka salgaari maysid adduunka intaad joogto kana dhargi maysid waa mid waa midda labaade allah tabaaraka wa tacala iyaduu kugu ciqaabaya waa kii xadiiskii nabiga sal lla ly slam ahaa man kaanat idunyaa hamahu ninkii murugtiisu ay adduunyada tahay murug kale male murug aakhara ma jirto a ah, qabri iyo qiyaamo iyo cadaab iyo xisaab iyo meesha uma taalla isaga murugtiisu waxa weeyaan maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggeed ku hoyataa shahwo xaggeed ku gudataa maxaa akownka ku yaalla ilmaha xageed ka masruuftaa murugtiisu waa intaa maxaad gaadiid ka dhigataa maxaad ku labisataa murugtiisuun adduunye keliya tahay nabigu wuxu yhi sal ly wasalam shatat allahu calayhi shamlahu arrimihiisa ilahay baa ka gala daadiya wa jacala faqrahu bayna caynayhi baahida iyo faqriga iyo gaajadana labada indhood dhexdoodaa laga saaraa maba dhargaya weligii wuu eri un maalinkuu shiri u kordhaba baahi iyo waxaa usii kordhi uun muxuu ahaay gaajo ma dhergeeyo walam yatihi min addunya ila maa kutiba lahu bnu sal adduunyada uu saa u noqdayna wixii loo qoray waxaan ahayn ka heli maayo waxa waa qoran yihiin sooma marka waa lagu kadeedi markaad baashan ilaah ka dhigato oo dabagasho ood isku kadeedo kuna qancin mayso wixii ku qancin lahayd ku degi lahaydna waad ka tagtay oo bini aadamka adduunka intuu joogo maxaa qanciya waxaa qanciyo iimaan iyo alla kacabsi baa qanciya sooma taasaa ruuxa qalbigiisa dejiya adduunya ma dejiso taasaa marka xadiisku tilmaamayaayo arrin laga kaban karo ma aha ruuxu mar hadduu adduunyada israaciyo marka adduunyada ha israacinina iska reeb saasaa macna xadiisku tilmaamaya وعن ابن cمر رضي الله عنهma qال wuxuu ihi أkhذa rasuل الlahi sl ليه sسم macnaheeda lagama wado markaa ha u qaadanin kasabka xalaashee adduunyadu diintu ma ogola macnuhu saa maaha waxaa la rabaa kasabkaaga aada kasbanayso kasboo shaqayso laakiin yuusan hadaf iyo taarged iyo ujeeddo kuu noqonin adduunyadu taargetkaaga iyo ujeeddadaada iyo hadafkaaga iyo hamigaaga iyo murugtaadu waa ilaahay raalli geli adduunkana maalmahaa joogta wixii ilaahay kuugu xalaaleeyey ka qaado nicma almaalu asaalixu lilrajuli asaalix way markaas waxaa nicmo leh xoolo wanaagsan oo xalaal ah oo nin wanaagsanoo saalixa uu leeyahay haddaad labadaa hesho salaaxulmaal iyo salaaxu shaksi labadaa hadday isugu kaadarmadaan nicma rajul anta nin wanaagsan baata markaas dhibna kuu geysan mayso adduunyadaa iyo waxa aad heshay dhibaato kale kulmi mayso saas macna وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري أخذ وحو قبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو قبتي بمنكبي لوضي ذا قربه قبتي فقال مركز النبي وحوري صلى الله عليه وسلم كن fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kaannaka sidii adigoo qariibun mid qariiba ah ruuxaan dhulkiisii joogin oo qariib oo kale ah adduunka dhexdiisa ku noqo aw amase caabiru sabiilin ama mid jid gudbahayoo kala noqo kaannaka sidii adigoo qariibun ah aw amase caabiru sabiilin jid mid gudbahaya ah. ah socoto weeye jid baad marka goynaysaa labadaa midkood noqo wey macnaha ayib waxaa laga wadaa noqo adduunka dhexdiisa ruux qariiboon dhulkiisa joogin haddaad maanta magaaladan timaado oodan cidna ka aqoonin oo lagaa aqoonin oodan guri ku lahayn ood qariib ku tahay miyaad isku mashquulini ya maya waxaad la sheekaysato ma jirto waxaad haasawdaan ma leh wax wakti kaaga lumiyo kaad ku lumisa ma lihid meeshii magaalada hoteelkaad ka soo degtay baad degi danahaaga markaad dhammaysatana soo ka tegmaysa qariib baad tahay magaalada ninka yaqaanaa wakti badan iyo hebel la kulan iyo hebel la ballan iyo la soo sheekaysta iyo meel hebel tag iyo soo ma marka qariibku waxa weeye tacalluq male adduunyada markaa ku tacalluqi waayo kaana adoo meelaan meel ashaadi meel ahayn qariibku oo kaleeto adduunyada noqo ficlan muslimku waa qariib muslimku markuu adduunyada joogo waa qariib leesh daartiisii ma aha sooma degmada ruuxa muslimka ee rasmiga xagee wey waa jannada sooma saas daraaddeed adduunka intuu joogo ruuxa muslimka hariib buu ku yahay degmadiisii degma aan ahayn buu joogaa dhulkiisii dhul aan ahayn buu joogaa ilaa ilahi tabaaraka watacaala uu dhulkiisii iyo deegaankiisa saxdaa ka gelay aw caabiri sabiilina waxa wey waa ruuxa jidka goynayo socotada marka intaad socoto tahay aad sahaydaadi iyo gaadiidkaagiiya wadato ood saxro marayso dhul bahgooye ah jidna aad goynayso jidka aad goynayso inaad labadiisa dhinacuun iska fiirisa mooye saasi saas u fiiriso waad ka socota jid baad haysaa jidka aada hayso wax tacalluqa malihi deg deg oo durbo safartan ka bax oo khatarta dhaaf mooye wax kaleeto oo tacalluq kale ma lihi saas ilbiriqsina waxaad isku mashquulinaysa ma jirto culayskana iska fududee mar haddaad jid haysoo safar tahay culayskoo dhan waad fududayn sooma adduunyadana culayska fududee caabiri sabiil jid baad haysaa ayib wa ruuxa muslimkaa jid buu hayaa adduunka markaan joogno soo jid ma hayno jid baan haynaa dheer oon qaarna soo goynay qaarna inoo laaban yahay sooma adduunka markaad timid maraaxil badan baad soo martay marxaladan ugu dambayseed hadda ku sugan tahay maraaxil baa kaaga sii dambaysa waa habeen dhax geedigii waa sii socdaa qabri baa ku iyo geeri waad ka sii guuri doontaa waa lagu soo saari doonaa waa habeen dhex kale waa la soo imaanoo waa laga sii socon manaasil aakharaa la sii mari aakhir ilaa aada deegaankaagii ka tagta safar baa tahay saas daraaddeed baa qur-aanku muxuu yidhi qur-aanka rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala alhaakum atakaahuru xataa zurtum lmaqaabira baa layidhi waxaa idin mashquuliyey adduunyada kala badsigeeda ilaa aad qubuurta ka siyaarateen lama dhihin ilaa aad qubuurta ka gasheen maxaase la yidhi ilaa aad qubuurta ka siyaarateen ruuxu meel uu siyaartay soo ka soo noqon maayo maxaa laga wadaa marka qabliga siyaaraad ku tagteene waad ka soo laaban doontaan bay aayaddu cabiraysaa marka ruuxa muslimka waa safar waa socota caabiri sabiil baa tahay culayska iska yaree marka hascuslayn socotaa tahay وكان وحوها ابن عمر ابن عمر وحوها رضي الله عنهما يقول مبيلا إذا قرتي أمصيت آد قلويستو ودقلين كدنبق قادو مساقة وحا اللي لهذا هبينك قيبتي سهري والغو إطلاقا وحي هبين ما أنت قلين كده تنبع إذا قرتي أمصيت آد قلويستو فلا تنتظر هسوغن الصباح الصبح بهسوغن هكوتو لقلين إن الصبح قاريس دي هبين كوسو قلو ku talagal habeenkaa inuu waktigaagu uun yaho subaxdii ayna waagu kuu baryaynin waidaa goortii asbaxta aad waabariisato waagu kuu baryana falaa tantadir ha sugin almasaa'a galabtiiyo habeenka dambe ha sugin waagu hadduu kuu baryo ku talagal inuu yahay wakhtigaagi kuugu dambeeyo galab iyo maalin iyo habeenka dambe inaadan gaadhaynin ku tasho ayib wakhud qaada markaas min sixatika fayoobidaada ka qaado min zamani sixatika waa ka sahay qaado fayoobidaada lisaqamika jiradaadiiyo xanuunkaagana u sahay qaado maxaa laga wadaa xilligaad fayowdahay waxaad shaqaysataa camalkii kuu buuxin lahaa markaad xanuunsato booska kuu buuxin lahaa ila ruuxu markuu xanuunsado soo caajisi maayo daacaadkii uu samayn lahaa wax badan buu ka caajisaya sooma markaasi naqsiga iyo meeshaasi waxoogaaga kaa soo geli doono maalmaha aad fayowdahay sahaydeedii qaado si aad gadaal uga buuxiso markaad xanuunsato marka xagga u sahay qaado wakhud qaado min sixatika fayoobidaada ka qaado lisaqamika xanuunkaagana u sahay qaado wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado limowtika geeridaada u qaado intaad nooshahay sahaydii diyaarso sahaydaasi goormaad u urursanaysaa waxaad u urursanaysaa dhimashadaada waxaad rabtaa inaad u baxsato qabriga iyo qiyaamada iyo dhibaatooyinkaa dambe wixii kuu noqon lahaa sahay watazawaduu waay baan watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa alla kacabsiga iyo khayraadka sahay qaab inta maalmaha aad nooshahay oodan garanayni intay noqon doonaan maalmahaasi si fiican u shaqeyso si fiican u shaqayso wala caajiti yani maalmahaasi ka faa'iideysan way hadalka cabdulaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaah wuxuu soo arooray isaga oo xadiid marfuuca min xadiidi cabdillahi bni cabaas oo culimada qaarkood way daciifiyaan lakin shekh albani waa saxiixinaya oo nebigu wuxu uhi sal lay aslam iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidayso shan ka hor shan arrimood ka faa'iidayso intaynan shan arrimood kugu imaanin oo maxay xayaataka qabla mawtika noloshaada ka faa'iidayso geeridaada ka hor leanna ka faa'iidaysigii nolosha geeridaa goyn doonta sooma geeridaa afjari doonta geeri mar haddaad gasho shaqaysigii iyo faa'iidaysigii waa kaaga wa sixataka qabla saqamika fayoobidaada inta aadan xanuunsanin wa faraaqaka qabla shuqlika intaad gacan bannaan tahay ee aadan weli mashquulin mashquulidaada ka hor intaad dhallinyaro tahay waa fududahay intaad wakti haysa waad fududahay laakiin markii lagu mashaqeeyo ood mashquusho wax badan baad lumi markaas wa shabaabaka qabla haramika dhallinyaronimadaada duqoobidda ka hor markuu ruuxu dhallinyaro yahay waa xoog badan yahay dhinacuu u dhaqaajiyaba waa awood hadduu daaca u dhaqaaqo hadduu khayr u dhaqaaqo hadduu qur-aan u dhaqaaqo hadduu salaad u dhaqaaqo odaygu wuxuusan kari karin buu kari karaa sma marka xooggaa dhallinyaronimada ka faa'iidayso intuusan baabi'inoo doqnimo ayna baabi'inin ilaan markaa doqowdooo jidhka xibin xibin loo kala furfuro oo muxuu ahay uu dabco oo boolashu la dabciyo markaasi xaalkaagu waa salaad muxuu ahay waa uun waa uun jiitan baa markaa xaalkaagu noqonaya halkaa intaadan gaadhin dhallinyaronimada ka faa'iidayso wa hinaaka qabla faqrika we hinaaka ah, intaad ladan tahay faqriga ka hor ka faa'iidayso faqri intuusan kugu imaanin ladnaantaada ka faa'iidayso oo ladnaanta uga faa'iidayso ilahay daacadiisa tabaaraka watacala xaakim iyo bayhaqi baa soo saaray fi shucab sheekh albanina waa saxiixinaya oo macnaha hadalka cabdullahi bni cabaas radi allahu tacala canhu wa ardaa ayuu macnaha waafaqsan yahay cabdullahi bn cumar hadalkiisa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من تشبه روحي إسوء كيسية biqowmin dad isu ekaysiiye fa huwa isagu minhum iyagu ka mid yahay akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana ibnu taymiya wuxuu leeyahy fi liqtidaa sanadkiisu waa jayid buu leeyahy sidoo kale fii majmuuci alfataawa wuxuu leeyahay xadiidun jayid sanadkiisa sidoo kale waxaa saxiixiyey alxaafid alciraaqi fii takhriiji axaadiid alixyaa sheekh albanina wuxuu leeyahay jilbaab lmara isnaaduhu xasan buu leeyahy saxiix aljaamici wuu ku saxiixiyey xadiidka tamaam buu leeyahay qaybta ugu dambaysa weeye laakiin wuxuu ahaa buciftu bayna yaday saacati bisayf xata yucbad allah tacaala waxdahu laa shariika lah yani nebigu wuxuu ihi waxaa layla soo saaray saacadda iyo qiyaamada ka hor seef baa layla soo saaray buui seef yani waa jihaad in diinta loo nusfeeyo taasaa adiga layla soo saaray buui ilaa ilaahay laga caabudo waxdahu laa shariika lah keligii la caabudo oo aan waxba lala wadaajinin yacni seeftu maxay u adeegtaa seeftu waxay u adeegtaa tawxiidka jihaadku waa wasiilo u adeegta tawxiidka ilaahay xaqiisa inay addoommadu ay yeelaan wa jucila risqii taxta dilli rumxi risiqaygana waxaa la yeelay warankayga hooskiisa hoostiisa yani risiqa waxaa la ii geliyey waxa gaalada gacantooda ku jira waay risiqaygu waa hanaaimta dowladdii nebi maxamed sal lay slam waxay ku taagnay taasuu ahaa waana masderka ugu raiisisan ee masaadirta dowladda islaamku ay sideedaba xoolaha ka hesho hanaaimta waay risiqayga halkaasaa la geliyey buu nabur sal lay slam wajucila adullu wasaqaaru calaa man khaalafa amrii dulli iyo liidnaan na waxaa la yeelay amarkayga ciddii khilaaftay korkiisa amarkayga ciddii khilaaftay oo garab martayna dulli iyo liidnaan baa korkiisa ah allah baa yeelay tabaaraka watacala markaasu wuxuu ihi waman tashabbaha biqowmin fa huwa minhum saasuu xadiisku qaybta dambe ugu dambaysa xadiiskale macna ciddii dad isu ekaysiisana ayaguu ka tirsan yahay xadiidku wuxuu kutusi marka xurmatu tashabbuh bilfusaaqi waalkufaar dadka xunxun ee muslimiinta ah iyo gaaladaba in laysku shabaho inay xaaraam tahay buu xadiisku faa'iideynaya ayib tashabuhadaas yani waxa weye ama dhaqan u khaas ah ama hadal u khaas ah ama hay-ad iyo qaab u khaas ah ama labis u khaas ah wax lagu yaqaanoy khaas ku yihiin markaad adigu qaadato tashabuha kaasaa la yidhaha saas way maanaa waa min kabaa'iri dunuub waaye lanna usuusha maqaasida shareecada waxaa ka mid a ah sida uu sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi fi iqtidaai shiraati lmustaqiim uu ku taqriiriyey maqaasida waaweyne shareecada waxaa ka mid a gaalada in la khilaafo ruuxa muuminka inuu khilaafo gaalada dhaqankooda mabaadi'dooda afkaartooda labiskooda muxuu ahaaye hay addooda inaad khilaafno waa maqsad min maqaasid shariica qur-aankuna waa taqriiriyey xadiiska nebiguna sal ly slm aad bay uga hadasho sababta u khilaafa laynoo leeyahayna waxa weeye haddaad dadkii aada isu ekaysiiso ood isku shabahdo ood raadiso ood dhaqankooda doonto ood labiskooda raadiso marka waxaa wax ka weyn bay kuu jiidi marka dambena kufrigooda umbaad ku waafaqto saas maana lianno yani altuyuuru calaa ashkaaliha taqac baa la yidhaha dadka isku labiska ah way israadsadaan waxay leeyahay sheekhu islam ibn taymiya caleh raxmat ullah almuwaafaqa aahira tajuru ila almuwaafaqa albaatina haddaaba daahirka ka waafaqdo waxay kuu jiidaysaa inaad qalbiga iyo hoostana ka waafaqdo waa masalo laasima ah. adigoo maalan dhul qurbaa maraya dhul qurba ah adoo maraya oo maalan hadda yurub oo kaleeto dhex maraya haddaad ruux qamiis qaba adiguna aad qamiis qabto ruux qamiis qaba haddii uu kugu soo baxo soo xoogaa dadka ka weheshan maysa wallaahi nin qamiis qaababa meeshan igaga soo baxayba walaalkaa uu kalu noqona hadal maydaan isla gaadhin isku midab ma tihiin isku muxuu ahay muxuu ahay isku eh, mujtamac ma tihiin laakiin labiskii labiskaagoo kalu qabaa sooma labiskaa daahirkaa ku jiidanaya marka labiskaa daahirkee korkaa ayaa ku jiidanaya wixii kasii xajirana ah. waaba kasii xajiraba mid dhagaha dulduleelo dhaguhu u duran yihiin kuwa dhagaha la dulduleelo unbuu la duulaa sooma mid silis qabo kuwa silis qabo unbuu la duulaa mid labis gaalo qaatay labis gaalo kuwa qabo unbuu rabaa wahaakadaa labiskan daahirka iyo muwaafaqada daahirka waxay kuu jiidaysaa muwaafaqada baatinka qacan waa bini aadamkuna waa saas bini aadamkuna saas iskama kari karti sidaas daraaddeed baa waxaa la leeyahay mukhaalafada sharciga khilaafaa la leeyahay ha isu ekeysiina ha isku shabihina saas macna ayib waa dembi weyn marna waxayba noqotaa inay gaalnimo ruuxa gaartaa dhici karayso heerar bay kala leedahay yacni tashabuha gaalada la isku shabahayo ayib oo ruuxu dadka uu isku shabahayo way dhici karaysaa maalinta qiyaamada xataa in lala soo xashriyo iyagaasi lagu tiriyo oo xisaabtooda uu kala macna ayib ruuxa muslimka ah ma la rabo macnaha inuu noqdo ruux iska imnaco aho iska dameeridhaan raacdaya muqallid uun wuxuu arka uun iska koobiyeeya muslimku maaha ah, waayaa dambaa waxaa iska soo baxday dacfiga inugu dhacay haddaan muslimiintana wax alla wixii aan gaalo ku aragno dhallinyaradeenna iyo dumarkeenna iyo dadka khaasatan muxuu ahaayey aan aan deganeyn wixii telefishinada lagu arko oo joornaalada lagu arko oo gaalo lagu arko oo unbaa la mooday inay tahay ilbaxnimo iyo horumar khalaas waxay noqotayba cuquusheenni iyo maskaxdeenniiba in telefishinkaasi uu hago gabadha muslimaddaa berri waxay ku labisanayso waa waxay caawa telefishinka ka aragtay wiilka dhallinyarada ma siduu u labisanayo berri waa wuxuu maanta telefishinka ka arkay qanawaadka ama janallada ka shaqeeya waxa la yidhahdo moodada almooda almucaasira janallo waxaa jira khaas ah oo ka shaqeeya maxaa soo baxay maanta bas waana barnaamij ganacsi wey sidiisaba markaasa waxaad arkaysaa maalinna timaha gadaal baa laga xiirhaya maalinna dhinac baa laga xiiri maalin dhexdaa laga xiiri maalin dhowr baa la reeban bal aduu garo war waxan xaggeed ka keenteen meel kale maaha telefishinkaasaa hagaya umad halkaa gaadhiban gabadhii sidoo kale wa maalin mare ku dheganoo cidhiiriyay qaadan maalin goonay kor u qaadan maalin dhulkay ku jiidi maalinba waasi wiilkii maalin wuxuu qaadanayaa sarwaal karkaran oo isagoo dhan baa isleeda malaha karinba meel baa laga keenay laysku dhadhajiy waxaad mara la-aanta maxay maal karinba meel baa laga keenay markaasaa laysku tulfulay waagii baadiyaha ee dadka dhar la-aanta ahaan jireen baa labiska noocaasa la qaadan jiray oo dadku dhar ma haystaan sooma wixiibaa marka waxaa lagu yidhi waa ilbaxnimo marka yani waxa weye waa imtixaan weyn waay cuquusha marka in la hago oo meeshaa laga hagaayay adiga dhanba gumaysi baad ku jirtaa waaba laguwaaba lagu addoonsadayba xormatiid xormatiid leanna ruux xortaa waxaa la yidhahdaa ruuxa xortaa looma ataliyo moodana ma hagto telefishinno ma hago wuxuu diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ka helay buu qaataa akhtar oo taxadiyaadka muslimiinta maanta haystay ka mid tahay tashabuha iyo taqliidka gaalada la taqliidinayo ilaa heer waxay gaadhaysaa marka dambe xataa akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii aan moodno inay ilbaxnimo tahay xataa akhlaaq xumadii iyo dhaqan xumadii wax kale iska dhaaf labis iyo way ka tagtay iyo timo iyo xiirasho iyo meel xun bay sii maraysa allahu mustacaan وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وحده كنت وحنها khalfa nabiy nabiga gadaashiisaana ah sal lay aslam yowman maalin faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa ghulaamu wiilow ixfad illaaha alla xifdi yaxfadka wuu ku xifdin ixfad illaaha alla xifdi tajidhu waad heli tujaahaka hortaadaad ka helaysaa waidaa goortii sa'alta aad wax weydiisanaysana fas'al illaaha alla keligii wax weydiiso waidaa goortii istacanta aad kaalmo dalmaysana fastacin kaalmo dalab billaahi ilaahay ka kaalmo dalab rawaa waxaa wariya atirmidiyu qaala wuxuu yidhi xadiiqaala wuxuu yidhi xasan wey saxiixun oo saxiixa xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeye waclam ana alummata low ijtamacad cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu laka waxaad ogaataa ummaddu hadday kulanto oy ku kulanto inay shay un kugu anfacaan ma kugu anfici karaan ilaa wixii ilaahay kuu qoray mooye wain ijtamacuu cala an yaduruuka bishayin hadday ummaddu u kulanto inay shay un kugu dhibaan haba yaraadee lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayka wuxuu alla kugu qoray korkaaga waxaan ahayn kugu dhibi maayaa ruficat alaqlaamu wa jaffat isuxuf maqaadiirtaas qalimadii qoray kor baa loo qaaday waraaqihii lagu qorayna waa ingegeen wax laga bedelaya ma jiro haddii qalinkiina meeshii lagaba sii qaadayba waraaqihiina ay khadiiba ingegtayba macnaheeda wax laga bedelayo ma jiro waxa kugu dhacay waa wax ilaahay kuu qoray waxaad heshana waa wax alla kuu qoray laakiin makhluuqaasi kulli hadduu iska tago maqaadiis ilahay waxba kama bedeli karo caqiidaha aada u hersatayso waay caqiidaha aada u hersatayso ruux muslimka hadduu gaadho yaqiinta hadduu gaadho yaqiinta hadduu gaadho caadi ma aha intay yaqiintaasi ka maqan tahay noloshiisoo dhan waxay ku salaysmaysaa cabsi iyo muxuu ahaayey wax uun muxuu ahaayey mudatuul oon macno weyn lahayn bay noloshu noqonaysa ayb xadiidku wuxuu faa marka allah tabaaraka wa tacaala markaad xifdido ixfad illaaha yaxfadka waxaa laga wadaa allah tabaaraka wa tacaala xifdi xuduuddiisa iyo awaamirtiisa iyo faraaiddiisa xifdi oo ilaali sohdimihiisa ilaali haddaad ilaaliso adigana wuu ku xifdinaya muxuu kuu xifdinayaa masaalixdaada adduunyo iyo masaalixdaada aakhara baa kuu xifdinaya masaalixdaada adduunye wuxuu kuu xifdinayaa diintaada aakhiradaada fitanku kaa ilaalinaya inaad inxiraaftuu kaa ilaalinaya masaalixdaada adduunyana waa kuu ilaalinayaayo caafimaadkaaga ilmahaaga gurigaaga ehelkaaga allah tabaaraka wa tacala waa kuu xifdinaya xataa wax kale iska dhaafay xataa caruurtaada kaa dambaysa ilaahay waa kuu xifdinaya haddaad isaga xifdido waa kii fi suurati kahfi wa kaana abuuhumaa saalixan ah, waxaa loo soo diray khadar baa loo soo diray khadar usoo khidmee baa la yidhi maxaa loogu soo diray aabbahood baa nin wanaagsan ahaa caruurtan saas daraaddeed salaaxa waalidku xataa ilmihiisa dambuu anfacaya marka ixfad illaha yaxfadka wax kastuu kuu xifdinaya haddaad alla xifdin wey tabaaraka wa ixfad illaaha tajidhu tujaahaka hortaadaad ka helaysaa waxaa laga wadaa markaad u baahato kaalmadiisa iyo waxqabadkiisa hortaadaad ka helaysaa markaba hortaadaad ka helaysaa ma aha wax lasoo oo wakti qaadanaya allah baad xifdiday dariiqiisaad ku toostay xuduuddiisii baad ilaalisay waad u baahatay markaaba hortaadu joogaa yacni kaalmadiisii iyo gacan qabashadiisii baad hortaada ka heli markaba saas macana ayib idaa sa'alta fas'al illaah alla keligii wax warso markaad wax weydiisanayso cid kale hakumanaa ha ku laabanin cid kaloo wax ku siin karta ma jirto cid kaloo gacanta wax ku haysana ma jirto khasnadaha kulli ilaahay baa haya isagaana qaybiya saas daraaddeed awliye waxa weydiisanin wadaad dhintayna waxba ha warsanin geed iyo qabrina waxba ha weydiisanin malaa'igna waxba ha warsanin nebi iyo rasuulna ha baryin kulli waxba ma hayaan yaa waxaya allah keligii ah, ida saalta fasal illaah saasman waxaa kaloo dhan waa addoomo waxna gacantooda kuma jiraan waida stacanta fastacin billaah haddaad rabto in laguu kaalmeeyana yaa kaalmada hayo ku kaalmayn kara ya allah macnaheedu waxa weye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu waxa weeye keligii baan caabudaynaa cibaadadii kaalmay u baahan tahay iyo adduunkiiyo aakharabe iyaaka nastaciin keligii baana kaalmo weydiisanaynaa cid kaloon kaalmo ka rabna ma jirto isaga keligii waay saasaa marka la baraya ruuxa muslimka macna وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وحر جاء الرجل من بايه إلى النبي النبي قوي صلى الله عليه وسلم فقال مركز وحر يا رسول الله رسولك إلهي دلني إتس على عمل عمل كركي عمل كاسو إذا عملت إذا قرتي عملته أنصميه أحبني الله الله أجعلانيه oo axabbanii ay jeclaanayaan annaasu dadkuna ay jeclaanayaan hal shay oo haddaan sameeyo laba jacayl aan ku helayo dadku inay jeclaadaan allana uu igu jeclaanayo camalkaa ii sheeg maxaan dadka jacaylkoodana ku heli karaa allah jacaylkiisana ku heli karaa faqaala nabigu wuxu uri sal lay slam izhad zaahid fi dunyaa adduunka dhexdiisa ku zaahid oo ha israacinin oo iska fududeen yuxibuka allahu alla waa ku jeclaanayaa waa sii hore sooma allah jacaylkiisa waxaad ku heli inaadan adduunka israacinin oo qalbigaaga uu ka arko inaad aakhare iyo isaga doonayso allah waa ku jeclaanaya tabaaraka wa tacala washad fii maa cinda annaas dadka agtooda waxa yaallana ka zaahid yuxibuka way ku jeclaanayaan annaasu dadku way ku jeclaanayaan waxa dadka agtooda al maxaa laga wadaa waxa gacantooda ku jiray haystaan ha hunguriyeynin ha u ha weydiisanin ha baryin waxay dadku haystaan ka kaaftoon dadkii iyagoo ku jecel baad arkay laakiin maalinkaad bini aadan u baahato kala dhimate soo ma baryo badan iyo hee iyo bugto badan ba waa la isku nacabay soomaalida ninkaan qawrkar hadduu si kasta deeqsi u yahay si kasta oo u qalbi fiican yahay laba goor saddex goor markaad soo marto marka dambe waa ku karahaysanaya sooma waa isnacaysaa sidaas daraaddeed bini aadamka markaad ka kaaftoonto waa ku jeclaanaya calashaan wixiisii baad u diisay laakiin maalinkuu ku arko wixiisi inaad qoorqooraansanayso ood ag marmarayso khalaas weylaka colaad baa bilaaban nacay baa bilaaban xaaladdu marka waa isbedelaysa sidaas way macna rawaxa wariye ibnu maajah baa wariye wagayruhu iyo keyrkii wasanaduhu xadiidka sanadkiisuna xasanun weyaan buuri xaafid hadalka xaafidko wasanadu xasanun sax maaha xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo khaalid ibnu muxamedin umawi oo muttaham bilkadib ah muttaham bilkadib wadac ibnu maciin wuxuu ku sheegay inuu kadaab ahaa ah, sidoo kaleeto saalix jazara ayaa isagana yidhi wadaac buu ahaa axaadiista dejiya alimaamu dahbi baa isaguna wuxuu yihi kaana wadaacan axaadiistuu dejin jiray beenaalu ahaa buu sidaas daraaddeed xadiidka sanadkiisu waa xasan in la yidhahdo maahe sanadkiisu waa mawduuc xaafidka meeshaas xoogaa way ka hoos baxday raxmatullahi caleyh saas daraaddeed alxaafid adahabi caleyh raxmatullah ayaa istidraag wuxuu ku sameeyey xaakim fi mustadrakihi xadiidka markuu ka hadlay wuxuu yidhi khaalid ibnu camrin wadaac ah, buuli ninkaasaa ku jira waana wadaac sanadkiisa isaguu ku wareegaya muxamed ibnu kaiirin sancaani nin la yidhahdaa sidoo kaleeto dhuruqdiisa mid ka mida ku jiro isagana dacfiga u dhow saas daraaddeed xadiidku ila adacfi aqrab minhu ila asixa xadiidku dacfigu udhow yahay inuu daciif yahay buu u dhow yahay wamaca dalika sheikhu alalbani caleyh raxmat ullah mustafiid ah oo fi silsila saxiixa uu ku leeyahay wuxuu gaadhayaa xadiidku inuu xasan yahay ama saxiix yahay shahiid mursala uu u keenay daraaddeed laakiin shaahidka waxa uu xoojinaya waxoogaa yani markaad fiiriso waxoogaa dacfi baa ku jira xadiidku marka inuu daciif yahay bay u badan tahay وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وحر سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول له إن الله ألا يحب وحجعي العبد أضونك التقية كبطة سيكعب سيكعب alghaniya ee deeqtoon alkhafiya ee qarsoon ah, attaqiya waa addoonka alla kabaqiddu ay ku jirto alla iska ilaaliya cadaabkiisa iyo cuquubadiisa wixii keenaya iska ilaaliya oo amarkiisana qaata wuxuu ka reebayna ka taga waay alhaniyana waxaa laga wadaa waa addoonka deeqtoon oo qalbigiisu ku deeqtoon addoommada iyo waxay haystaan ka deeqtoon oo waxaa tusiraya xadiidkii laysa alghinaa bikasrati alcarab walaakina alghinaa hina annafs badnida iyo hanti badnida ma aha deeqtoomidda iyo qaninimadu laakiin qaninimada dhabtaa waxa weeyaan waa qanaacada qalbiga marka taasaa laga wadaa wawajadaka caa'ilan e eh, faaghnaa adoo cayduu alla ku helay nebi maxamedow markaasuu qani kaa dhigay nebi maxamed ma hani buu ah ya ma hani buu ah xoolaha dhankooda marka la fiiriyo maya de isagoo dayn lagu leeyahay oo diriciisiiba la haystuba dhintay weliba nin yahuudiya uu haysto xoogaa shaciir uu ka qaasoo ka daynsaday baa loo haystaa saas daraaddeed wawajadaka caa'ilan fa aghnaa xoolo maaha laakiin waxaa laga wadaa hina nafs ilaahay tabaaraka watacaala markuu waxyiga u waxyooday qalbigiisa wuxuu ka dhigay mid dherigsan oon adduunyaba u baahnayn soma jeed marka hina nafsi wa alghaniya addoonka qanacsan oo qalbigiisu qanacsan yahay waana hinaha rasmiga wa alkhafiya ee qarsoon qarsoonida waxaa laga wadaa waa addoonka khaamilka ah ee aan la garanaynin magaca aan lahayn mujtamaca isaga qarsoon cibaadada ilaahay u go-an hadduu meel soo istaago aan iridda laga furaynin ixtiraam weyn looma hayo lama yaqaanoba taas macnaa hadduu warii ii guriya dhaho warkaaga waxba ku siisan mayna iska tag baa la dhihi hadduu hadlayo warkiisa la dhagaysan maayo waa khaami iska qarsoon yahay laakiin ilaahay agtiis low aqsama cala allahi la abarahu hadduu yidhaahdo wallaahi inay maanta sidaa noqoni baartiisa ilahay waa u fulinaya mansiladu ilahay ka jooga tabaaraka watacala marka khafaaga qarsoonida inaad qarsoon tahay wax weyn baa ku jira xadiikaasi akhrajahu muslim baa soo saaray qisuu leeya xadiidka oo camir ibnu sacdin baa ka warinaya sacd ibn abi waqaas wiilkiisa caamir baa ka warinaya oo wuxuu leeyahay sacd ibn abi waqaas wuxuu ahaa geeliisuu la joogay buuri xilligii fitnadu dhacday oy saxaabadu islaayeen ridwaan ridwaanullaahi calayhim jamiican xilligaasi sacd ibnu waqaas wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ka cararoo ka fogaaday fitnadii saxaabada dhex martay rag badanoo saxaabada ka midu ka mid ah oo noocaas marka geeliisu iska aaday magaalooyinkii o dhan buuba ka cararayba geelu isu dhexaad nabiga dardaarankiisii buu qaatay isagoo geelii la jooga ayaa waxaa u yimid wiilkiisoo cumar la dhihi jiray sacad markuu arkay wiilkiisii cumar oo rati soo saaran oo soo socda ayuu wuxuu yihi acuudu billahi min shari hada araakib buu yidhi ilaahay waxaan magan uga ah oo ka magangelaya kaas gaadiidka soo saara sharkiisa wiilku dagaaladii buu dhex galay oo wixii buu dhex jiiray sacad marka inuusan wax caadi soo wadanin wiilku wuu la socdaa ilaah kaa sharkiisa iga badbaadi buui ayib wiilkii markaasu soo degay wuu yimid gaadiidkii buu ka soo degay markaasu wuxuu yidhi anazlta fii ibilika wa hanamika wa tarakta annaasa yatanaasacuuna almulka baynahum buuri aabe mageelaagiiyo arigaagaad iska aaday buuri dadkii oo milkigii iyo boqortooyadii isku haystana waad ka dhexbaxday miya waa uga tagtay miya madaxtooyada ninna kaagama haboonee innagana cidna inagama haboonee maxaa dadka uga dhexbixi kaalay bahasha inala raadi kaalay geel iyo ari baa iska dhex joogahay kursigii waaka waa laysku haystaaye kaale dhinaceenna aan ka galle buu leeyahy saasuu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi uskut samictu rasuula allahi sal lay slam bui amr rasuulkaan maqlay oone ina allaha yuxibu alcabda ataqiya alghaniya alkhafiya wuxuu ka mid ahaa saxaabadii jannada loogu bishaareeyey buu ka mid aha saacad soo garamaysaan ha raggii ugu dambeeyey ka noolaa buu ahaa marka qarsoonidaydaas inaan iskaga dhex jiro geeliga iyo arigaygaasoo iska qarsoonaado ayuu marka ammaantay xadiidkan maxaa loo keenay marka xadiidkan waxaa loo keenay mar bay cusladu fadli badan tahay cusladu waxa weeye inaad dadka isaga dhex baxdo ood isqariso oon dadka lagaa garanin ood iska cibaadaysato oo meelahay isugu yimaadaan iyo magaalooyinkooda iyo kulli isaga dhex aragto waxay yidhahdaan culimmadu xilligaasi waa xilliga inta zamanku fasaado oo dadku fitnoobaan ku dhex jirkooda ina shar aad ah kala kulanta mooye khayr badan aadan ka rajaynay xilligaasoo kaleeto cusiladaa khayr badan waana miduu nebigu xadiiskiisa ku tilmaamayo xilligu fitanku dhacaan laba ruux buu alla ugu jecelaya mu'min furinta ku jidoo jihaadaya faraskiisu u diyaarsan yahay oo fitankanoo dhan intuu iska laabay mel al kastoy qayla soo yeedhaba faraskiisa kooraysanahayo isagu gaalo ku wajahan dagaal muslim iyo dhexdoodii shaqadiisa maa fitan iyo balaayaa socda halkaa isagu gaaladuu garacsanaya muminka kalena waa mumin waxoogaa xayna intuu samaystay xayntiisa duurkaa la galay kolba meeshii roogkada oo daruuri ka hoortay buu xaynta u kaxaystaa meeshaasuu ilaahay ku caabudaa dadkana sharkiisuu kala dhex baxay diintiisana waa la cararay waa goorma xilliga fitanku dhacaw sacad markuu xadiidkan sheegaya marka waa xilligii fitankii taagnaayeen dagaaladii saxaabada saas daraaddeed bay culimmadu waxay ka hadlaan ma khildadaa fadli badan mise cusladaa fadli badan axwaal bay leedahayo mar bay cusladu fadli badan tahay oo waxa weye nebigu xadiidkii sal ly slam waa kii ahaa idaa ra'ayta shuxan mutaacan wa hawan mutabacan wa icjaabu lmar'i binafsihi facalayka bikhuwaysati nafsika watruk amra alcaama ah, haddaad aragto dadkii oo nin walba hawadiisii raacay nin walba wixii la quman buu iska raacsanyay ah bakaylnimo iyadana la raacsan yahay la adeecsan yahay iyo nin walboo tiisu la quman tahay nin walba qumanihiisaa qoorta loo geliyey dadka kaleo dhanna waa khaldayihin isaguna waa saxsan yahay maba kari kartidba wiilkii yaraaye shalay meeshan saarta isagoo xaarka qufanhay aad ka soo qabatay baa wuxuu ku kulli wada baadi baa tihiin anigaa saxsan war see wax kaa yihin soodigii shalay muxuu ahayy see wax kaa yihin maya maya maya maya waxaad ogtihiin waa inxiraaf culimo tagti oo caama tagti oo wax nool ma jiro wahaakada marka xaalku halkaa gooroo nin walba umanihiisa qoorta loo geliyo nebigu wuxuu uhi sal lay alay arrimahaaga khaaskaa laazimo arrimaha caamkaa isaga tag somaali mar marka cusladu fadli badan tahay khafaaga iyo qarsooniduna fadli badan tahay marka uu ruuxu mujtamaca fasaadka haystiya dhibka haysta wax ka bedeli karo oo wax ku biirin karo oo sharka khafiifin karo oo masaalix soo jiidi karana inuu dadka ku dhex jiraa fadli badan wixii shari uu khafiifin karana khafiifiyo wixii maslaxe uu soo jiidi karana uu soo jiido saas wey macana xadiidku marka macnahaas ayuu faa'iideynaya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده من حسن اسلام المرء ruuxa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a tarkuhu ka tegiddiisa uu ka tago maa laa yacniihi waxaan murginaynin waxaan dantiisa ahayn way macnaha ayib yani maa laa yacniihi maa laa yahumu waay waxayna ahayn inuu ka murgo dantiisa ahaan ahayn oo faa'iida ugu jirin oo waxaa wariya atirmidiyu baa wariya qaala wuxuu ihi xasanun waa xasan buuhi sunanka haddaa yaalla intaan arkay kuma qorna tirmidi inuu yidhi xasan nusaha aniga aan arkay waxaa ku qoran tirmidi inuu yidhi xadiidun hariib xasan kuma yaalo laakiin waxaa dhici karta nusakha tirmidi aad bay isu khilaafsan yihin axkaamtiisa axaadiista uu xukumayna nusakhaas waxbaa kala badbedelan waxaa marka dhici karta nuskadii xaafid ibni xajar uu hayay inuu xasan ku qornaabaa dhici karta saas maana ayib maxaa idin odhan waqaala xasan miya waqaala xasan taa waxaa iska leh ibni xajar baa iska leh Ah, laakiin waxaan idhi nusukhda nusakda hadda arkay waxaa ku qoran hariib sanadka xadiidka waxaa ku jira nin la yidhahdo qurat bn cabdiraxmaan almucaafiri oo daciifa qurat bn cabdiraxmaan almucaafiri baa ku jira waxaa daciifiyey ibnu maciin abu zurca abu xaakim nasaa axmed abu daawuud daara qutni iyo keyrkood xaafidku wuxuu yihi isagu fi taqriib saduuqun lahu manaakiir waa nin daciifa waay waxaa mutaabaceeyey cabdirazaaq ibni cumar nin la yidhaahdo oo isagana matruuku xadiid ah xadiidkan dacfigaasaa ku jira sanadkiisa dacfi baa ku jira sa ay tahay haddana waa la khilaafay isagoo daciifa baa haddana la khilaafayo ruwaadda zuhri ardadiisa ah badankood sida macmar ibnu raashid yuunus ibnu yaziid bin alayli malik ibnu anas ziyaad ibnu sacd cabdulaahi ibnu cumar alcumari ardadii iyo raggii zuhri ardadiisa ahayd oo dhan xadiiska waxay ka dhigeen inuu yahay xadiis mursal ah xadiid mursala inuu yahay bay rajaxay saasayna rajaxayaan culimadu bukhaari tirmidi axmed ibnu xambal ibnu maciin daaro bayhaqi waxay rajaxeen xadiidku waa mursal mursalkuna waa min awaaci aciif waa min awaaci daciif sida ay tahay bacdu ahli lcilmi baa xadiidka xoojinayo nawowi waa taxsiiniyey kutubtiisa dhowr ah ka mid ah ibn cabdilbar baa isaguna xoojiyey sheekh albaani baa saxiixiyey xadiidka laakiin shawaahid kaleeto oo dacfi uusan ka madnayn baa lagu xoojin mooye si ahaantiisa sanadkiisuna waa daciif kan meesha inoo yaalo inuu mursal yahay baana xoog badan ayb labadaa cilaba dacfigays waa keenaysa ayb xadiidkani wuxuu faa-iideynayaa ruuxa muslimka ah inuu wixii aan dani ugu jirin oon faa-iida ugu jirin inuu ka tagahay islaamnimo wanaaggiisay ka mid tahay islaamnimadaadu inay wanaagsantaha waxaa lagu garan inaad isaga tagto waxaan dan iyo faa'iida kuugu jirin cunno aan faa'iida kuugu jirin cabitaan aan faa'iida kuugu jirin muxuu ahay camal aan faa'iida kuugu jirin hadal aan faa'iida kuugu jirin wahaakada wixii aan dantaada ahayn isaga tag dan dantii garab noqo wixii dantaada adduun iyo aakharaba ku mashquul waktigaaga bilaash ku lumina waktigu waa bini aadamka khasnadiisii waay haddaad dayacdo marka ood lumiso waxaad khasaarto waxaa ugu weyn waktigaan maalin kasta oo ku marana waxaad ogaadaa waa uun cimrigaagiiyo qaybi sii go-aysa waay khasnadaa marka wax gasho waktigaagana ka faa'iidayso wakti aad wax akrisan wakti aada cibaadaysan wakhti aada nasanaysood huruddo wakhti aad risiq xalaala raadsanayso laakiin wakti aad banaanka istaagto jidadka intaad istaagto fadhi kudirka aad ka sheekayso mabalaha ruuxa muslimkaa casi xaalkeenu siduu yahay dad baa subaxdiisay usoo kallahaan oo fadhi kudirirka u yimaadaan iyo taagni kudirirka say u joogaan u joogaan u joogaan bay duhurka iyagoo daalan bay ka tagaan haddana waxoogaa buu soo yaro qadayn uu soo noqon meeshiibu haddana soo fadhiisan suu u wado u wado u wado u wado yufiidkii isagoo rafaadsanoo tacbaanu ka galban laa adduunye ma kasbanin walaa aakhara ma kasbanin soo ma khasaare saas daraadeed waktigaaga ka faa'iidayso waxaan dantaada ahaynna ka fogow an mirdaad bn macdiy karib radi allahu canhu qaala wuxu yihi qaala rasul lah sal ly sl rsulku wuxuu yidhi maa mala'a ma buuxinin ibnu aadama ibnu aadam ma buuxiyo wicaaan weel oo sharan ka shar badan min batnihi calooshiisa weel aada buuxisa waxaa ugu shar badan calooshaada ahrajhu tirmidi baa soo saaray waxasanahu wuu taxsiiniyey sidoo kale waxaa soo saaray axmed ibni xibbaan xaakim iyo dabaraani iyo keyrkood xadiidka dhammaystirkiisuna waxa weeye bixasabi ibni aadam akalaatin yuqimna sulbahu ibni aadam waxaa adduunyada kaga filan waxoogaa luqmada ah afgelisye ah oo uu dhabarka ku toosiyo bimaanaa waxaa laga wadaa ruux markuu gaajaysan yahay soo dhabarku ma soo goto waxoogaa uun caloosha yaro galo oo yacni lafaha iyo xubnaha kuu tiiriya intaasaa kaaga filan fain kaana laa maxaalata hadday lagama maarmaan noqoto ood ka maarmi weydo inaad waxoogaa cunto ood akalaadka iyo luqmadaha inaad ka badsato haddaad ka maarmi weydo hee faulutun litacaamihi wa ulutun lisharaabihi wa ulutun linafasihi caloosha saddexu qaybi qayb cuntada geli qaybta labaadna cabitaanka u reeboo geli qaybta saddexaadna ha banaanaato calooshii ha ka neefsatee neefsiga u reeb ha ku wada cubin haddaad intiiba aad cunto uun ku wada cubto waa weel sharood buuxisay waay waana jiran sooma xadiisku timadaasu le dhamaystirkaasuu le ayib xadiidku waa xadiis sugan waay saas man fii bacdi nusakhi tirmidi waxaa ku sugan xasanun saxiix yidhi dahabi baa saxiixiyey sheekh albani sidoo kale wuu saxiixiyey fi lirwa abuu xaatim oo xadiidka inqiaac ku cileeyena wuu ka jawaabay fii irwaai lhaliil buu kaga jawaabay seef daraadeed xadiidku waa xadiis sugan waay waa kan soo sheegnayo allah tabaaraka wa tacaala culimmadu waxay yidhaahdaan cilmiga dibiga oo dhan wuxuu ku uruuriyey aayad niskeed yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin intaa waa qayb wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu intaasuu ilaahay dibigoo dhan ku ururiyey bay dhaan culimadu cuna oo cabba laakiin xadda ha tilaabina ilan mushkiloo dhan calooshay ka timaadaa mushkiloo dhan calooshay ka timaadaa haddii aadan caloosha cuntadeedu ku habaysnayn masaa'ib baad geli ayadaasaana waxaa ka dhasha cudurro fara badan baa ka dhasha marka cuntada iska yareen maashin yani waxbay laga dhergi maayo markaad intaad dhereegto aad saa soo waddo isku ganac goyso ood istiraahdo waad ka noolaatay wax yar kadib haddana waaka waad gaajaysan tahay soo ma wax marka wax weyn hasisi raacinina waxoogaa uun gaajada iska bi'i wabilahi tawfiiq saasaa lagu leehay وعن أنس رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري كل, كل بني آدم آدم عرورتي سبمانتون خطاء ومد قفد بدن وخير الخطائين kuwa gafidda badan kuwa ugu khayr badanna attawaabuuna waa kuwa soo noqoshada badan intuu aadam dhalay kulligood gafkoodu waa badan ciidan gafin male laakiin inta gafka badan waxaa ugu roon ugu khayr badan inta soo noqoshada badan soo noqoshada lagu kala rooyay taasuma akhraja waxa wariya tirmidhi ibn majah wa sanaduhu sanadkiisuna qawiy waa xoog badan yahay axmed baa sidoo kale wariyay laakiin wuxuu ku ziyaadiyay xadiidka aakhirkiisa walow ana libni aadama waadiyayni min maalin labtaqa lahumaa haalitan ibni aadamka hadduu laba tog lahaan lahaa oo xoolo ah mid saddexaad buu raadin lahaa walaa yamlau jawfa bni aadam ila turaab ibni aadamna laabtiisa waxa uu buuxin karaya iyo calooshiisa waxa uun caro uun keliyata waa sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yidhaahdo caliy bnu mascadat albaahiliy oo saduuqun lahu owhaam ah aimada qaar badna way daciifinayaan ayb waxaasna xadiidka saxiixiyey abulxasan ibnu qataan sheekh albaanina waa taxsiininaya fii saxiixi sunani tirmidi ibn maaja iyo saxiixu jaamica intaba alimaamu axmed laakiin wuxuu leeyahy xadiidkani waa munkar ibni cabdina wuxuu leeyahay hayru maxfuud ma sugna buu leeyahy ma sugna buu leeyahay ciladiisuna waxa weeyaan waa ninkan la yihahda caliy bn mascadat albaahiliy ninkaasaan dacfi ku jira ayb wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi asamtu aamusku xikmatu waay xadiiska hore wuxuu faa wuxuu faa-iideyn kolley koltay kolley waad khaldamaysaane laakiin khaladkiina tawbadda ha halmaamina inaad khaldamaysaan ilaahay baaba wuxuu la baxayba magac la yidhaahdo hafuur iyo tawaab addoommadiisu inay khaldamayaan oo gafayaan magacaasuba u safays u samaystay oo loogu talagalay markay gafaan in loogu dembi dhaafo sooma waa kii xadiisku ahaa haddaydaan dambaabi lahayn intuu ilaahay idin baabi'iyu wuxuu keeni lahaa kuwa dambaabo oo uu dembi dhaafo marka inaan dambaabayno waa wax qoran dabeecaddeennaana keenaysa aabbaheen aadan baa inta jannada lagu fasaxay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo hal geed keliya iska ilaali la yidhi ayaa geedkii shaydaan u dhex fadhiistay inaguna caruurtiisiiba nahay sooma marka sidaas daraaddeed khalad laynaga waayi maaye laakiin qodobka asaasiga laynagu baraarujinaya waxa weeye waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faistakfaruu lidunuubihim towbadaha halmaamin istikfaartana badi taasaa ilahay ku tirtiraya tabaaraka wa tacala wixii khaladay kaa dhacay laakiin khalad waa kaa dhacaya cidaan khaldamaynin male وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري asamtu aamusku xikmatun waa xikmad xikmatan waa xikmad wa qaliilun wayar wa qaliilun mid uu yar yahay weye faaciluhu kiisa samaynaya aamusku waa xikmad waa xakame cidda samaynaysa ee yeelaysa aamuskuna waa dad yar akhrajahu waxaa wariyey albayhaqiyu baa wariyey fi shucab buu ku wariyey bisanadin buu ku wariyey daciifin oo daciif bayhaqi waa soo saaray fi shucab bisanadin daciif wa saxaxahu waxaa saxiixi wuxuu wuxuu saxiixiyey bayhaqi annahu xadiidkani mawquufun inuu yahay mid ku eg anas min qowli luqmaan alxakiimna ah luqmaan alxakiim hadalkiisiina ah ee hadal nebi aan ahayn saasuu saxiixiyey yani luqmaan alxakiim waa midka ninka ay qur-aanku ka warramay fii suurati luqmaan qisadiisa waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaaciduhu ninkaas way qur-aanku xikmaddaa faraha badan uu ka soo guuriyey marka xadiis nebi ma ahee luqmaan hadal laga soo guuriyo waay oo ku eg anas ku egee nebiga hadalkiisii maaha sidaasuu rajaxay sanadkiisuna waa daciif buuri wa ficlan waa saas ibnu cadi baa filkaamil sidoo kale ku soo saaray sanadkiisuna waa daciif lianna waxaa ku jira nin la yidhahdo cuhmaan ibnu saciidin kaatib oo waxaa daciifiyey ibnu maciin nasaa'i iyo sidoo kaleeto abu zurcat araazi xadiidku inuu mawquuf yahay uu yahay ku eg yahay anas hadalkuna uu yahay hadal liqbaan laga soo guuriyey sidaasa raajixa oo waxaa rajaxay bayhaqi iyo ciraaqi iyo keyrkoodba sidaas way laakiin xikmaddaasi waxaa ku tusaya axaadiid kale asamtu xikma aamusku inuu sidiisaba wanaagsan yahay man kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut yani ruuxii ilaahay maalinta aakhare rumaysan ama khayr ha sheego ama ha aamuso xadiidka sunanka ku yaallana wuxuu ahaa man samata najaa saas macana ruuxii aamusa waa badbaadaa ilan waxaa la yidhaahdaa yani albeliyatu yani muwakalatun binutqi miu ah balaayadu hadalkaaba sideedaba loo wakaashayo hadalkaagaasi balaaya ka dhalan marka afkaaga hayso afkaaga hayso hadalku intuu kugu jiro ammaan leeyahay mar hadduu carabkaaga ka baxoo ku dhaafo bas waay marka hadalka yaree oo muxuu ahaayey warka yaree xikmad badan baa kugu duxaysa markaa kullamaa ruuxa hadalkiisu yarya xikmaddiisaa badanaysa hadalkiisu waa miisaananye mujtamaca dhexdiisana karaamuu ku leeyahay sharaf buu leeyahay laakiin ruuxa sarsaarkee hadalka badan waa la dhibsadaa sooma dadkuna waa dhibsadaan waana karaamo dhaca war waa kii hadalka badnaa baa laleeyahy markuu majlis ka hadlaayo war waa kii warka badnaa waaba lagaa dhaqaaqiba leanna hadalkaagii waa macnaha ka qaaday sooma macno la-aantaasi waxay keenaysaa man kasura kalaamuhu kasura saqatahuna waa imaanaysaa marba hadduu hadalkaagu batana dhacdhacaagiyo gaskaagaa badanaya sooma sidaas daraaddeed culimmadu waxay yidhaahdaan fuduulu lkalaam ruuxa muslimka inuu iska ilaaliyo wa hadalka faduusha ah iyo siirada faduusha ah iyo cuntada faduusha ah iyo cabitaanka faduusha ah faduul maxaa la yidhahdaa waa wixii baahidaada ka siyaasa kulli dalika waxaa rabaa inaad iska ilaaliso inaad ku gaabsato wixii uun aada u baahan tahay hadal markaad hadlaysana hadalkaad ku hadlaysaa ku miisaanaado hadal xikmadaysan jeedi intaa waxaan ka ahayn hadalkaaga hayso dikri baad ku hadashay kelimaad ku hadashay wacdi baad ku hadashay dad baad waanisay xalaal baad ku hadashay khayr baad ku hadashay khayr wey hadal ha aamusin laakiin markaadan xikmad ku hadlaynin hadalkaaga iska xisho arrintaasi nusuus aad u fara badan baa ku tusayso qur-aanka laftiisa ka mid i ah. marka la leeyahay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid hadal kastood ku hadasho malaa'ig u diyaarsan baa meesha kula joogta bimacnaa hadalka yarayso soo laguma leh hadalka yarayso way macnaha dhacdhaca wiyuusan badani wax lagaa qoraye hadalka yaree ah, sidaasaa macnaha laga wadaa marka waa masalo itifaaqo uusan muxuu ahaye aan la isku khilaafsanayn wey hada wabillahi towfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam